الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم وأجزى لهم المثوبة وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بتلقينهم أصول المتون وخاصة متون حديث المصطفى وآثار المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح وقراءة كتاب الأربعين النووية في ليلته الثانية ليلة الأحد الرابع من شهر الله المحرم عام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن دروس ضمن دروس في متون الحديث النبوي بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله تعالى الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل ونفع الدارس والمدرس والسامع والمسمع إنه جواد كريم وبالإجابة إجابة جدير آمين آمين آمين caawa waa habeen ay taariikhda tahay afarta bisha muxaram kun afar boqol soddon iyo toddobada hijrada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waana majliska labaad ee majaalista aan ku akrinayna in sha allah caza wajal kitaabka arbaciinka ah waxaan ku bilaabaynaa in sha allahu tacaala toos axaadiista nabigeena salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidka u horeeya wuxuu yahay can amiiri اlmu'miniin abi xafsin cumara bni اlkhaطaabi radia allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul inama alأcmaalu bالniyaat wainama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ilى اllahi warasuulih fahijratuhu ilى اllahi warasuulih wman kanat hijratuhu lidunyan yusiibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين abu cabdillaahi muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiira ibnu bardisba albukhaariyu aljucfiy wa abulxuseyn muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayriy naysaburiy radia allahu tacaala canhuma fii saxiixayhima aladayni huma asaxu lkutubi almusanafa xadiidka koobaad oo ka mid ah afartan iyo labada xadiid kitaabka arbaciinka uu ku jamciyey imaamuna imaamu nawowi calayh raxmat ullah wuxuu ka bilaabanayaa can amiiri lmuminiina muminiinta amiirkooda waxaa laga wariyey abi xafsin xafsa aabbaheed ahaa cumara bni اlkhaaabi ahaa radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqde eh qaala wuxuu yidhi cumar samictu waxaan ka maqlay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla waxaan ka maqlay yaquula isagoo leh inama alacmaalu camal camalyaasha binniyaati ayay ahaatay wa inamaa likulli imri'in qof la arkana wuxuu leeyahay maa nawaa wuxuu niyoodo ayuu leeyahay faman kaanat qofkii ay ahaato hijratuhu hijradiisa ila allaahi ilaahay xaggii iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fa hijratuhu haajiritaankiisa ila allaahi ilaahay ayay ahaanaysaa xaggii wa rasuulihi rasuulkiisa waman qofkii kaanat ay ahaat hijratuhu haajiritaankiisana lidunyan adduunya oo yusiibuhaa qofka uu asiibo uu gaaro aw imra'atin haweeney ama qof dumar ah oo yankixa u guursada fa hijratuhu haajiritaankiisana waxay ahaanaysaa ilaa maa haajara ilaahay wuxuu u haajiriyey ayay ahaanaysaa xadiidka waxaa wariyey sayd cumar radi allahu tacaala canhu ardah awalu man luqiba biamiiri lmu'miniin qof amiiru lmu'miniin lagu dhaha oo magaca loo bixiyey waa qofkii u horreeyey maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu geeriyooday wuxuu ka tegay rag badan oo qiimo badan laakiin saxaabadii waxay isku waafaqeen inuu khaliif u noqdo nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam abi bakr abubakar oo halkaa joogana cid marka ismaqiiqi karto oo khilaafo iyo madaxnimo isuu taagi karta lama arko laa shaka walaa rayb axaadiid badan iyo nusuus badan oo nabigeena ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam oo ishaaraysa si aanan sariix ahayn u ishaaraysa ayaa jirtay inuu booska nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam istaagi doono ood munaasib ku yahay abu waxaa ka mid ahaa muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakr amar hala siiyo si uu dadka u dejiyo markuu nabigeena xanuunsanay sala allahu alayh waali wasalam kadibna abubakar ayaa khilaafadii lagu wareejiyey fii saqiifatin mashhuuratin taqacu fii shimaal almasjid الnabowi meel la yaqaano oo la yihao saqiifatu bani saacida ilaa hadeer taana weli aan dhisme laga samaynin oo timir iyo geeda ay ku yeelaan meel la fariisto lagu yarnasta ah oo qolyaha ree ansaareed saldhig u ahayd ay fariisan jireen ayaa lagula mabaayacooday oo lagula ballamay sayidina abubakr radia allahu tacala anhu arda kadibna laba sano iyo dhowr bilood kadib waa tii uu geeriyooday abubakr markuu diintii ilaahay subxana wa tacala u gargaaray markuu dhintay marka wuxuu ka tagay ood kula ballamay saxaabada inuu cumar noqdo qofka mas-uulka oo madaxweynaha muslimiintu ah ama khaliifkau ah arrintii markaysaa u dhacday abubakr waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam magacaasuu lahaan jiray kadibna waxaa la bilaabay in asna magac loo sameeyo oo la yidhaahdo khaliifatu khaliifati rasuulillah magac dheer kii ka dambeeyana muxuu noqon doonaa in khaliifo ka lagu daro kadibna go-aanka wuxuu noqday in loo bixiyo amiira almu'miniin idan qofka u horeeyey oo loo bixiyey amiiru lmuminiin wuxuu ahaa cumar radia allahu tacala anhu ardaa ibnu mascuud iyo raggii mustadaafiinta ahaa oo maka lagu gumaysan jiray oo islaamka markay qaateen kadibna lagu dhibi jiray waxay leeyihiin markuu cumar islaamay ayaa noogu horreeyay inaan kacbada ku tukana oon ilahay caabudna subxaana wa tacaala alfaaruuq laqabkaas ayuu leeyahay xaq iyo baadilka ayuu kala saaray wahaakada marka qisadiisa ama tarjamadiisa aad bay u dheer tahay xadiidkan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah annahu min afraadi cumar xadiidka qiimaha uu leeyahay booska uu jooga maca dalika cumar keliga ayaa wariyey marka cumar wuxuu leey radia allahu tacala canhu ardaa nabigeena waxaan ka maqlay isagoo lah camal kasta oo la qabto ama ha noqdo qowl ama ha noqdo ficil oo xibnaha laga qabto niyo ayuu ku dhisan yahay niyo la-aan camal ma qabsoomaayo qof kastana wuxuu leeyahay wuxuu niyooda wuxuu niyooda ayuu leeyahay qofkii u haajira marka hijrada waxaa la yidhahdaa aldahaabu wاlkhuruuju min baladi اlkufri ila baladi اlislaam waa baled taliska iyo awoodda ka jirta ay leedahay gaalada qofka inuu ka tago kadibna uu dal islaam aado hijrada marka waa boos aada u weyn culammadana waxay leeyihin waa waajib laakiin meesha aad ka hijroonaysa waxay waajib kugu noqonaysaa cayni ah idaa lam yatamakkana alinsaanu min idhaari diinihi diintiisa inuu muujiyo hadduusan awoodi karin qofka isaga ah waxaa weeyaan Eh, inuu ka haajiro meeshaas ayaa waajibku ah haduu helaa meel u hijroodo idhaaru diinka marka culimmada laba qowl bay u leeyihiin qolo waxay leeyihiin waa shaacirtan caamka salaada soomka zakada xijaabka wahakada madaahirtaas ama shaacirta islaamka oo muuqata qofku inuu muujin karo hadduu awood u leeyahay hijro kuma waajibaysa laakiin muxaqiqiinta waxay leeyihiin idhaaru diinka waa inaad caddayso xaqnimada islaamka oo islaamka inuu yahay addiin alwaxiid alladii laa yaqbalu allahu diinan hayrahu diin kaloo la aqbala inaanay jirin ilahay agtiis waa inaad caddayn karto ood bannaanka la istaagi karto oon lagugu qabsanaynin oon lagugu dhibaataynaynin markaas ayaa idhaaru diinka culammada rag badan oo mashaayikhta ka mid a ah ay ku qeydayaan in badanna waxay leeyihiin shaaciirtan caamka qofka hadiiba loo ogol yahay waxaan kala dhibaato ma lahan oo hijrada waajibkuma aha waa mustaxab ayay leeyihiin waalcilmu cinda allah marka xadiidkan wuxuu leeyahay sabab uu kusoo arooray sabab alwuruud waxaa caam aho loo yaqaanaa in aayaadka ama qur-aanka ama suwarta ay leeyihiin asbaab اnuzuul rag badan ay wax ka qoreen waaxidi iyo rag badan suyuuti xataa ay wax ka qoreen ayaa jirta oo macruufa oo aayad kasta marka la sheego ama aayado badan oo qur aanka ilahay ka mid subxana wa tacala ama suwar biakmaliha inay usoo leeyihiin sabab ay kusoo degeen axaadiista nabigana sal allahu aleh ali wasalam asbaab alwuruud ee ay leeyihiin ragga alifay waxaa ka mid ah asuyuui cabdiraxmaan asuyuui almutawafa sanata iscmiya waxda cashar min hijrati mustafa sala allahu aleh ali wasalam wuxuu alifay kitaab layihahdo allumac fii asbaabi wuruudi alxadiid marka xadiidkan sababta uu ku yimid waxay ahayd nin saxaabi ahaa ayaa wuxuu jeclaaday gabar la yidhaha umuqays gabadhiina muhaajirad ayay ahayd inuu guursada ayuu codsaday ka codsaday kadibna waxay ku tiri aniga dee qof muhaajirad ayaan ahay maadaama muhaajirad aanhoon nabiga alla u hijrooday iyo muxuua islaamka aan u hijrooday inaan maka marka joogo camalkayga u buro ma awoodi kara sidaa awgeed haddii aad guur iga rabto soo haajiro imow sidii ayay kusoo ku haajiray dhibkii la maray oo muxuua hijrada loo soo maray dhanna wuu maray laakiin ajirlaan baa ku dhacday hawsh yarayd ood u socdayna wuu helay oo taqriiban guur ayuu rabay umu qays inuu guursado marka fadligii iyo wanaagii ay ku guulaysteen saxaabadii kale kuma guulaysanin tusaale ahaan ahaatay hijradan laakiin camal kasta oo ilaahay loola qasdaa haddii aad ilaahay ula qasti weyda oo dan adduun iyo meel ka gaar aad ula qasato wuxuunbaad gaaraysaa laa shaka walaa rayba inaadan wax ka gaaraynin wanaaggii ilaahay subxana wa tacala uu ballan qaaday inama alacmaalu acmaasha waxay ahaatay binniyaat laba ayaan mariyey waa haddii wakhtiga u saamaxa insha allah caza wajal codsi ayaa muxuu ahaa soo yeeray sidaa awgeed waan isku dayay haddii ay suuragal noqoto wakhtiga uu nacaawiyo laba ayaan mari haddii uu nacaawiyo ayana waxaa weeyaan waan ka soconayna insha allah caza wajal inama alacmaalu acmaash waxay ahaatay binniyaat acmaash ama ha noqoto qowl ama ficil ama qalbi ha noqoto wainama likulli mri'in qof kastana wuxuu leeyahay maanaa wuxuu niyooda faman kaanat qofkii ay ahaato hijratuhu haajiritaankiisa ood meel intuu ka taga meel kale u aado ila allahi warasuulihi ilaahay dartii iyo rasuulkiisa dartii fahijratuha jiritaankiisa ila allahi warasuulihi ilaah agtii iyo rasuulka agtiisa waa waxaa weeyaanoo muctabar qiimo ayay ka leedahay wanaaggii u socdani wuu helayaa ajarka wuu helayaa waman kaanat qofka ayaad hijratuha jiritaankiisa lidunyan addunya oo yusiibuha uu asiiba uu gaara ow imra'atin haweeney oo yankixa u guursana fahijratuha jiritaankiisana ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u hijrooday ayay ahaanaysaa rawaahu xadiidkan waxaa wari imaama almuxadisiina dadka xadiidka nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam ka shaqeeyo oo wariyey labada imaamoy lahaayeen ayaa xadiidkaa wariyey labada imaam waa kuwe abuu cabdilaahi cabdilaahi aabihi muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiira ibnu bardisbah albukhaariyu aljucfiyu ninkaas waa taqaana waa imaam bukhaari caleyh raxmat llahi xasan ismaaciil kan labaadna waa abulxusein muslim ibnu اlxajaaj ibnu muslim alqushayriyi annaysaburiyi naysaabuur waxay dhacdaa wakhtigan hadda la jooga dalkan loo yaqaano iraan ama xawaaley ay naysaabuur dhacdaa bukhaarana dalalkii uu gumaysan jiray ninka la yidhaahdo madow soofeet ay gumaysan jireen ruushka oo hadda ka xuroobay dalalkaas ay ayna dhacdaa labadaba jaziira alcarabiya ma dhacaan weeyaan radia allahu canhuma labadaba allah ka raali noqday bukhaari iyo iyo muslimba waxay ku wariyeen fii saxiixayhimaa labadii kitaab oo saxiixi ahaa ooy lahaayeen ayay ku wariyeen alladayni labadaa saxiixo humaa iyaga asaxu lkutubi kutubta ugu saxiixsan almusanafati ee la qoray oo la sanifay oo laisku duway kutub almunazla ma aha qur-aankii iyo mxuuah kutubihii ku horreeyey inkastuu taxriif u galay lagama hadlayo almunazla ma aha almusanafa weeyaan kitaab la sanifay oo bini aadan u qoray oo ka mxuu aha saxiixsan bukhaari iyo muslim lama arka weyaan biijmaaci alumma ummat ummata moxamed sal allahu alيh alih wasalam ama ahlu sunna waljamaca waxay isku waafaqsan yihiin qur-aanka kadib labadaa kitaab kitaab ka saxisan aysan jirin weliba waxaa la hormarayaa kitaabka imam الbukhaari caleyh raxmat ullah kitaabka imaam muslim asna waxaa lagu hormariyaa fii xusni الtartiibi wاtabwiib tartiibinta uu tartiibiyey iyo siduu iskugu toosiyey iyo siduu u kala hormariyey iyo axaadiista islaax siduu dhan u mariyey ayaa asna lagu ammaanaa laakiin xagga sixada waxaa la hormariyaa alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah xadiidkan waa xadiid aada u weyn imaam shaafici caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu galaa toddobaatan baab ee abwaabta fiqiga ka mid ah alimaam axmed wuxuu leeyahay cilmiga saddex meelood marka loo qaybiye hal meelood ayuu xadiidkan ayuu dhexgeli hadalka asaga waxaa fasir marka alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullah shaaficiga ahaa wuxuu leeyahay sababta ayada waxay tahay addoonka wuxuu qabanaa wuxuu ku qabtaa ama qalbigiisu ku qabtaa ama wuxuu ku qabtaa carabkiisa ama wuxuu ku qabtaa xibnihii niyadana maxaa weeyaan waa qalbigii marka saddex meelood hal meel diintoo dhanba halkaas ay gelaysaa weyaan cilmigii marka saddex qaybood loo qaybiya hal qaybood xadiidkan ayaa la booday weeyaan saas ayuu leeyahay alimaam albayhaqi raximahu اllah marka la yidhah alacmaal inama alacmaalu marka la yidhaahdo camal ka baxa lama arko culimada in badan oo ka mid waxay yidhaahdaan ama qaar kamid mid waxay yidhahdaan waa alacmaal asharciya camalka ma'muurka oo laisfaray salaadii soonkii zakadii acmaashii quluubta wahaakada ayay ku qaydaan laakiin arin arrinta iyada ah waa marjuux arrinta ayadaa in badan oo muxaqiqiin ka mid ah waxay leeyihiin waa laga raajixsan yahay maxaa yeelay niyada shay mubax ahaa oon sharci ahayn oo iska bannaanaa oo inaad samaysa inaan samaynin haba yaraatay wax muxuu ahaa amar uusan jirin ayaad la imaanaysaa kadibna imaadka isagaad niy ku daraysaa niyadaas ay waxay ka rogaysaa caado inuu ahaa ood u rogmo cibaado u rogmo cibaado u rogmo sidaa awgeed camal kasta oo la qabto wuxuu ku quruxsanaanayaa wuxuu ku toosayaa wuxuu macno ku yeelanayaa waxaa maqbuulu ku noqonayaa in niye lala imaado ama ha noqdo muxuu ahaa ximin ha laga qabto ama carab ha laga qabto ama qalbi ha lagu qabto eh, inama alacmaalu biاniyaat wa inama likuli mrii maa nawa jumlada hore oo inama alacmaalu biاniyaat waxay caddaynaysaa acmaasha wixii muctabarka inta la ictiraafsan yahay inta macnaha lah inta la ogol inta meel lagu gaari ayay ka jumladaas koobaad ka hadlaysaa jumlada labaadna waxay ka hadlaysaa wixii camalka isagoo muctabarka ah wixii ka ratimaa oo xasanaad iyo wanaag iyo khayr ayay ka hadlaysaa weyaan aakhirka xadiidka nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh muusan dhihin fahijratuhu lidunyan yusiibuha aw imraatin yankixuha fahijratuhu ila almara ila dunya lama tafsiil lama sheegin waxaa loo yeelay ixtiqaaran lialabihi wa qofka meeshuu aaday ayaa meel aad u liidana ah. qof dadkii kale jannaay raadsadeen darajaad saray raadsadeen wanaag bay raadsadeen hijradii oo camal la mid uu yaryahay ayay raadsadeen isagana muxuu aaday adduunye iyo naag la guursada iyo waxaan macno lahayn ayaa waxaa weyn u dayacay wanaaggaas iyo fadligaas marka waxaan loo cadaynin culamada waxay leeyihiin waa taxqiiran lisha'nihi xaqiritaan iyo sitaan la yasaa qofkan hawsha ula imaaday oo liidan ayaa loo yeeay leeyihiin xadiidka labaad isna waxaa wariy cumar radia allahu tacala anhu arda can cumara radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cumar baynamaa waqti naxnu anaga juluusan aan fadhino cinda rasuuli illahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah idalaca waxaa nagu soo baxay bud nagu soo yidhi calayna annaga rajulun nin oo shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisa caddaantiisa ayaad u daran tahay dharka uu wata aad buu cad yahay shadiidu sawaadi shacri timihiisana aad ay u madow yihiin waxay tusinaysaa qof kahli ah oo dhexdhexaad ah oonan ciyaalna ahayn nin weyn ahayn oo duqoobay shadiidu sawaadi shacri laa yuraa calayhi aharu safar calaamo safar kama muuqata boor iyo daal iyo waxba kama muuqdaan walaa yacrifu mina axadun qof annaga naga mid ah oo aqoon u lahna lama arka qofka isaga ah. xataa jalasa ilaa uu ka fadhiista ilى nabiyi salى اllahu عalayhi waslm ilaa uu nabiga ag fadhiisto intaas kuma kaaftoomin ficilay alla imaaday ficilkaa muxuu yahay faasnada rukbatayhi labadiisi jilba ayuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi labada jilib oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam saasuu ku tiiriyey horgeeyey wa wadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna wuxuu saaray calaa fakhidayhi bowdooyinkiisa ayuu saa u saaray damiirkaas marka fakhiday jibriil iyo fakiday nabiy sal allahu aleh waali wasalam labada waa lagu sheegay in ay bawdooyinka nabiga sal slam ay tahay iyo labada bawdo ee jibriilin ay tahay laakiin sida quruxda badan oo adabta ay ku jirto qofka tilmiidkao aalibkaa ah ku haboon inuu isaga fakideynkiis saarto waa inaad mxuu aha macallinka fakideynkiis la saarto kuma haboono sidaa awgeed marka fakideynka jibriil weeyaan insha allah casa wajal wadaca wuxuu saaray kafayhi labadiisa calaa caloodna calaa fakhidayhi labadii muxuu ahaa wuxuu saaray bawdo bawdooyinkiisa ayuu saaray wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamadow ahbirnii bal iga waran can islaam islaamnimada iga waran islaam maxaa la yidhahdaa faqaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nabigan wuxuu yidhi alislaam islaamnimada an tashhada waa inaad qirta an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo dhiisan jirin alla mooyeene xaq ahaa wa ana muxamadan nabi muxamedna rasuululah rasuulka alle inuu yahay wa tuqiimu salaata salaadna aad ogtid tusalli salaat ma ahan tuqiim wa aqiimu salaa salaaddii aad ogtid khushuuceedii rukuucdeedii sujuuddeedii arkaanteedii hakada aad kulli la timaado faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam nabigu wuxuu yidhi an tashhada an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah wa tuqiima asalaat salaadda aad ogtid wa tu'ti zakaata zakadana aad bixisid wa tasuuma ramadaana bisha ramadaan aad suntid wa taxuja aad xajisid ood u qasadid albeyta beytka alle kacbada weeyaane in istaacta ilayhi sabiilan haddii aad jidka jid u heli karto haddii aad awood u heli kartid insha allahu tacala sabiilka waan sheegi doonaa qaala wuxuu yidhi ninkii aan la aqoonin oo aad dharka caddaa oo timaha aad timihiisa aad u madoobaayeen oo jilbaha nabiga ku tihi sal allahu alayh waalihi wasalam wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay facajabna saxaabadii waxay leeyihin marka facajabna waan la yaabnay lahu ninkii aan la yaabnay yas'aluhu nabiga ayuu su-aal weydiinayaa wayusadiquhuna u rumaynaya wuxuu le run baad sheegtay qaala kadibna mar labaad wuxuu yidhi faahbirnii bal iga waran can iimaani iimaanka bal warbixin iga sii qaala wuxuu yidhi an tumina biاllaah waa inaad alla rumayso wa malaaikatii malaaigtiis waa inaad rumaysid wa kutubii kutubtiisa aad rumaysid wa rusulii rusushiisa aad rumaysid iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhara waa inaad rumaysid wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka alle qadarka al waa inaad rumayso khayrihi qadarka khayrkiisa iyo wa sharihi qadarka shartiisaba waa inaad rumayso taas ayaa iimaan la yidhaahdaa alla rumayntiisa iyo malaaigta la rumeeyo alla abcan rumayntiisa ilaahay joogitaankiisa iyo jiritaankiisa waa inad qofka rumeeyo waa inuu waxdaaniyadiisa rumeeyo waa in xaq wax lagu caabudi karo inuusan jirin asam waa inuu u rumeeyo waa inuu rububiyadiisa iyo tasarufka adduunkan iyo khalqigan iyo abuurkooda inuu asaga leey u rumeeyo nacam malaa'igta saasoo kale in ayna ay makhluuq ilaahay u khalqi yihiin u rumeeyo kiraaman ay yihiin dad karaamaysan laa yacsuuna allaha maa amarahum yafcaluuna maa yu'maruun inuu qofka saa u rumeeyo aanan waxba cunin wahaakadaa waxba cabbin rabbi aan ku caasinin wahaakadaa sifaatkooda uu rumeeyo wa kutubihi kutubta rabbi uu soo dejiyey intii annaga aan naqaano intaan aqooninba in waxa weye aydna la rumeeya iyo wa rasuuli rusushiisa alla la rumeeyo iyo maalinta aakhiro oo dhammaanteen aan u wada socono la wada gaari doono iyo qadarka alle kiisa macaan iyo kiisa kharaarba iimaankaas weyaan qofki marka intaa mid laga waayo iimaankiisa marka ma toosna qaala wuxuu yidhi sadaqta qaala mar laba haddana wuxuu yidhi faakbirnii bal iga waran can ilixsaani ixsaan maxaa la yidhahdaa ixsaan maxaa la yidhahdaa qaala wuxuu yidhi an tacbud allah alla waa inaad caabuda kaannaka taraahu sida adoo arka oo kale adoo u jeeda alla oo kale waa inaad alla caabudo fain lam takun taraahu haddii aadan rabbi arkaynin fainahu isaga ayaa yaraaka ku arka qaala wuxuu yidhi faahbirnii iga warran can saacati saacadda qiyaama bal warbixin iga sii qaala wuxuu yidhi malmas-uulu qofka la weydiina su-aasha ayada canha qiyaamada laga weydiina biaclama midka aqoon badan ma ahanin min asaa'ili kan wax weydiina qofka su-aashaas can isaaca saacada bal iga warran qof kala iyo qofka la weydiina cilmiga saacada way u saman yihiin saas ayuu yidhi nabigeena sal allahu alayh alih wasalam qaala wuxuu yidhi faahbirnii iiga warran haddii aadan saacada waqtigeed aqoonin faahbirnii bal iiga warran can amaaraatiha calaamooyinka saacada lagu garta inay dhowdahay ama in la gaari rabo bal iiga warran qaala wuxuu yidhi an talida alamatu islaanta addoonta ah waa inay qof sayid ah ama gabar sayidad ah oo iyada madax u noqoto oo iyada amarto waa inay muxua dhasho wa an tara waa inaad aragto tan labaad alxufaata dad kaboolaha ahaa oon kabaha lahayn alcuraata ee qaqaawnaa alcalata ee ceyrta ahaa ricaaa shaah arijirka ahaa yatataawaluuna iyagoo muxuu ahay iskugu faanayaan filbuyaan dhismaha oo dhismaha aad u dheeraynayaan calaamada labaadna taa weeyaan intaas ayuu marka nabiga sal l slm kaga kaaftoomay qaala wuxuu yidhi uma inalaqa kadibna ninkuu iska tagay intaasuu weydiiyey jidkiisu muxuu ahaa qaaday falabitnaa maliyan muddo ayaan joognay riwaayaadka qaar waxay sheegaan saddex maalmood inay tahay uma qaala wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow atadri miyaad garanaysaa mani haail qofkii su-aasha dhowrka maalmood ka hore su-aalaha i weydiinaayay ma garanaysaa qultu waxaan dhahay allaahu alla iyo iyo warasuulu rasuulkiisa ayaa aclamu og allaahu warasuulu aclam allahu warasuulu aclam marka markuu nabigeen noolay sal allahu alayh waalihi wasalam allahu warasuulu aclam ayaa la dhihi jiray wixii noocaas oo kale ah laakiin maanta allahu warasuulu aclam maya allahu aclam weeyaan allahu aclam ayay noqonaysaa jawaabta qaala wuxuu yidhi fainahu kaas jibriilu waa jibriil oo ataakum idinkugu yimid yucallimukum inuu idin baro diinakum diintiina inuu idin bara diinakum diintiina inuu idin baro ayuu yimid weeyaan idan xadiidkan ikhwaani waa xadiid cadiimu alqadri jaliilihi aadna u weyn islaamkii o dhanna kulmiyey islaamkii diintii o dhan kulmiyey nabigana sal allahu alيh ali waslm wuxuu yidhi fainahu jibriil ataakum yucallimukum amra diinikum diintiinna inuu idin bara ayuu u yimid diintii marka waxay noqotay alislaamu wاliimaanu wاlإxsaan waaqrabuha waafdaluha waajwaduha alixsaan tan ugu wanaaga badan oo ugu dhowaanta badan alla subxaana wa tacala waa ixsaanka asaabiquuna asaabiquun waa kuwa waa qofka salaaduu gelayaa wuxuu u tukanayaa sidii rabbi isagoo ujeedo arkay cibaaduu la imaanayaa cibaadadaas wuxuu u gudanayaa sidii isagoo rabbi uu hortaagan yahay saa u arko an tacbud allaha kaanaka taraah lagama yaabo qalbigiisa inuu meel xataa u duufo haka yaabin martabada labaad waa iimaan taasay ku xigtaa waa acmaalu lquluub ay u badantah acmaal quluub weeyaan tan saddexaadna waxaa weeyaan waa islaamkii oo martabada marka muxuu ahaa addunya adnaa shay waa shayga ugu yaraan qofka inuu gaaro aan laga maarmaynin marka maraatibtaas maraatib diinka waxaa ugu sarraysa alixsaan kadibna waxaa kusoo xigta aliimaan kadibna waxaa ugu muxuu ahaa eh, yarafog amaba martabada saddexaad ah alislaam islaamka iyo iimaanka laba kelima oo culculuswa labadaa kelima waxaa la yidhahdaa ida اجtamaca iftaraqa wa ida اftaraqa waa laba kelima oo haddii ay kulmaan way kala tegayaan haddii ay kulmaan way kala tegayaan alislaam wاliimaan haddii ay mxuu ahaa kala tagaanna way kulmayaan maxayt macnaheeda haddii aad aragto islaam oo islaam gooni loogu sheekeeyo iimaanna gooni loogu sheekeeyo macnihii taqriiban wuu isleeyahy hadduu qofku yidhaha ana mumin ana muslim hada muslim hada mumin gooriyahan uu yidhaahdo oo mid walba gooni u sheega macnihii wuu midoobaya waa hal macno haddii laakiin la yidhaahdo alslaamu wاliimaan oy hal meel ku kulmaan waa sida hadda uu mxua nabigan u kala saaray sal allahu alيh ali wasalam way kala tegayaan marka ida اجtamaca اftaraqa waida اftaraqa اجtamaca naam xadiidkan marka waa xadiid aad weyn aadna u muhiima qofka inuu xifdiyo macaanidiisana aad iyo aad u dhuuxa loo baahan ya weyaan xadiidka saddexaad can abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi waxaa laga wariyey cabdilaahi bn cumar ibn اlkhaaabi radia allahu tacala canhuma eh, sayid cumar ayaa dhalay cabdullahi bn cumar waa nin cajiib ah eh, mukiriinta ragga la yidhaahdo oo axaadiista nabigana sal allahu alayh ali waslm in badan ka naqliyey isaga abu hurayra ummuna um lmuminiin caaisha radia allahu tacala anha ardaaha cabdullahi bn camr bn caas iyo hayruhum dad waxaa jira xadiid badan nabigana ka wariy sal allahu aleh ali waslm culamada waxay sheegaan cabdullahi bn cumar nin xagga itibaaca iyo inuu raad raaco nabigeena sal allahu alayh alih waslm sunadiisa qof kule mid inuusan jirin ay sheegayaan aad buu runtii u dadaal badnaa xitaa saxaabadii waxyaaba qaar oo dhex maray weligiis banaanku ka taagnaan jiray nin aad u cajaaib badan u ahay radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabigeena ayaa waxaan ka maqlay yaquulu isagoo lah buniya waxaa lagu dhisay alislaamu islaamnimada calaa khamsin shan baa lagu dhisay shan tiir baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo oon alla ahayn inuusan jirin oo la qiro ilaah xaq lagu caabido lagu caabudo oon alla ahayn inuusan jirin oo la qiro wa anna muxamadan nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulka alla inuu yahay adeegii alla inuu yahay waa qodobka labaad qodobka koobaad iyo wa iqaami salaati salaadii oo la ogo wa itaai zakaati zakada oo la dhiibo oo la bixiyo iyo wa xaji lbeyti beytka all oo loo qasdo oo la aado lasoo xajiyo iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la sooma shantaas tiir ayaa islaamka lagu dhisay ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam rawaahu waxaa wariyey xadiidkaas albukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa wariyey wa muslimun imaam muslim ayaa wariyey ballantii uu noo qaaday imaam alimaam annawowi calayh raxmatullah xali uu lahaa xadiista in badan oo ka mid ah waxay ku jiraan saxiixaynka waad aragtaan ballantiiuu wadaa marka raximah ullah marka islaamka wuxuu ku taagan shantaa tiir waa macruuf waxaa u horray tawxiidkii qofka laa ilaaha ila allah qiritaanka oo carabka laga yidhaahdo qalbiga oo laga rumeeyo jawaarixdii oo lagaga camal falo lagama maarmaan weeyaan laba ruknina waa in la ogaado inaan lagama maarmaan ay tahay laa ilaaha ila allah laba rukni bay ku taaganta alnafyu wاlbaat in wax la sugo waxna la diido labadaa tiir bay ku taaganta haddii lagu weydiiye labada rukni oo muxuu ahaa laa ilaaha ila اllah waa inaad ogaato alnafyu wاlbaat ibaatka maxaa la sugayaa ilaahnimo oo dhan ilaahaynimo xaqa ah, ilahay baa loo sugayaa ilaahaynimona waxaa loo diidayaa waxaan alla subxaana wa tacaala alnafyu wاlbaat shuruud ba ay leedahay culimada xitaa qaar ba waxay ku jamciyaan abyaad abyaad ay ku jamciyaan waxaa ka mid ah shuruudda waa sideed shardi baa la yihahda ama toddoba shardi arkaanta waa laba shuruudana waxaa nidhi waa toddoba ama sideed waxay ku jamciyaan beydka labadan beyda soo socota cilmun yaqiinun waikhlaasun wa sidqun mac maxabatin wainqiyaadin waalqabuul laha waziida aaminuha wahiya alkufraanu bima siwa ilaahi min alandaadi qad ulliha tan koobaad waa cilmi aqoon in loo lahaado yaqiin la yaqiinsado ilaahay loo baraxtiray ikhlaaskii laga run sheego alla la jeclaado iyadna la jeclaado alla la hogaansamo la aqbalo xukunkeedii iyo waxay xambaarsanayd waxaa lagu daraa marka wax alla wixii ilaahay ka soo haray alkufraan bima siwa alilaah min aladdaadi qad ulliha wax alla wixii alla ka soo haray alkufru bkuli ma yucbad min duun اllahi caza wajal salaadii waad garanaysaan nabigeena sal اllahu alيh ali waslm xadiid muslimka ku yeela ayaa wuxuu leeyahay bayna اlrajuli wa bayna alshirki wاlkufri tarku اsala alkufri wاshirki tarku الsalaa saxaabada nabigeena sal اllahu alيh ali waslm siduu cabdullahi bnu shaqiiq uu caddayna shay ay gaalnimo u arkaanoo camal caadi oo la qabto onan ahayn salaadda ma jiri jirin zakada waad garanaysaan muhimadda ay leedahay booska ay islaamka joogta soomka sidaasoo kale weeyaan xajka waxaan idhi man istataaca ilayhi sabiilan sabiilka marka culammada qaar waxay leeyihiin waa laba shay waa azaadu waalraaxilatu waa sahaydi iyo wixii aad muxuu ahaa ku tegi lahayd ama ha noqoto diyaarad ama ha noqoto muxuu ahaa ama noqdo markab ama neefgeel ha noqdo awr ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa wix la mid ah doon ha noqoto azaadu waa sahaydi iyo raaxilada laftullaha lakiin hadda beryahan wax badan baa soo kordhay waaa ka mid ah basaboor ayaa ka mid ah baasaboorkaa ka mid ah tigidkii iyo waxyaabihii dhan waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaa amnu ariiq oo culamada qaar ay soo geliyaan jidka inuu mxuu aha jid la mari kara yahay oo nabadgelye la heli karo wamaa ilaa dalika wixii marka aan laga maarmaynin xajkii in loo taga in lagu taga aan laga maarmaynin ayaa waxaa weeyaan man istaaca ilayh sabiilan soo geli weyaan xadiidka afraad can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdilaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu cabaadiladii waa cabdulahi bni mascuud cabdulahi bni cumar cabdulahi bni cabaas cabdulahi bni zubayr cabaadile ayaa la yihahda raggaas cabdulaahiyaal cabdullahi bn mascuud isna waa nin aad u culus nabigeenana sal allahu alayh waali wasalam wuxuu u qaban jiri laba muhima oo aad u cajaaib badan saaxibu siwaaki wanaclayn nabiga sal l slam cadigiisa iyo muxuu ahaa kabihiisa ayuu nabigeen u qaban jiray sal khaadimka nabigu ah sal allah aleh wasalam lidalik saxaabadee markay isqabtaan waxay dhihi jireen haloo noqdo weyna saaxib annaclayn waa asiwaak halkaasaa la aadi jiray qur-aankana wuxuu ku ahaa aaya min aayaat illah nabigeena sal allahu aleh waalihi wasalam wuxuu le qofkii raba qur-aanka inuu sidii loo soo dejiyey isagoo muxuu ahaa fresh ah inuu qofka qur-aanka u barto rabo ha ku ahriyo siduu u ahriyay cabdulaahi ibnu mascuud ibnu umi cabd ayuu nabiga sal l slam yidhi wuxuu leeay cabdulahi bin mascuud radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi cbdullahi bin mascuud xadaanaa waxaa noo warramay rasuulu llahi rasulka al sala allahu aleyh wasalam aadaankaa joogan kale haddii aan aadaanka lahayn marka waa sii wadaynaa sida xali kale nacam yaanala qabsanin marka Eh, can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariy cbdullahi bn mascuudin radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan xadaanaa rasuulu llahi rasuulka alla muxua noo sheekeeyey oo noo sheegay sala allahu aleyh wasalam sheeko noo sheekeeyey wa huwa nabigeenan alsaadiqu isagoo muxuu ahaa run sheega almasduuqu loona rumeeyo isna run buu sheegi annagana nabigeena sal allahu aleyh waali waslem wuxuu sheegay hadal ma lahan waa loo rumaynaya qof kastana waa sidaa inuu rumeeyo waajib bay ku tahay nabigaana wuxuu leeyahy ina axadakum midkiin yujmacu waxaa la jamciyaa oo la ururiyaa khalquhu abuurkiisa fii baطni ummihi hooyadii caloosheeda arbaciina yowman afartan maalmood ayuu wuxuu ahaadaa oo lagu kulmiyaa nudfatan isaga oo canduuf ah min maain mahiin uma calaqatan in yar oo wuxuu ahaadaa xinjir ah in yaroo dhiig ho aruursan ayuu noqdaa uma yakunu calaqatan xinjir ayuu ahaadaa mila dalika intaasoo kale waa afartankii oo kale uma yakuunu kadibna wuxuu ahaadaa mudqatan in yar gobol yaroo hilib ah ayuu noqdaa in la calaliyo in la eg mila dalika afartankaasoo kale waa boqol iyo maalmood habeen uma yursalu ilayhi waxaa loo soo dira almalaku malagii ayaa loo soo dira min malaa'ikat illahi caza wajal fayanfuqu kadibna markaasuu ku afuufaa fiihi gobolkaasi oo hilibka ayuu wuxuu ku afuufaa aruuxu nafti ayay ku afuufaa wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min cilmi illaa qaliila qof maanta weligiis ruuxdiisa arkay naguma jira intaasa cajis noogu filan cajzi iyo tabardarro intaasaa noogu filan naftan kugu jirta ood ku arkay kamays ood waxaa weeyaan dulmiga ku samaynaysa abadan ma arki kartid weligaana maad arkin cid aragtayn lama jirta ruuxdiyaa lagu afuufaya wa yu'maru kadibna waa la amrayaa biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo afar eray inaad qoro ayaa la farayaa bikatbi risqihi inuu risqiisa qoro iyo wa ajalihi ajashiisa waqtigu dhimana inuu qoro iyo wa camalihi wax alle wuxuu qaban doona inuu qoro tan afaraad wa shaqiyun am saciid qof dhuroobay wa shaqiyun qof dhurdarsaday ahlu naar noqday ciyaada biاllah wuxuu yahay inuu qorona waa la faraya afartaas qodob baa la faray marka inuu qoro fawallaahi baan ku dhaartee nabigeena dhaha sal allahu aleh waali wasalam alladii allahaasoo laa ilaaha ilaah uusan jirin xaq lagu caabudo hayruhu isagaanaan ahayn ina axadakum midkiin layacmalu wuu camal falayaa wuu shaqaynayaa bicamali ahli ljanna ahlujannada camalka ay qabtaan ayuu qabanaya xataa maa yakuunu ilaa uusan ka ahanin baynahu qofkii camalka ahlu jannada samaynaa wa baynahaa jannadii dhexdooda aynan ka ahanin ilaa diraacun dhudhun in dhudhun la egaa kaga dhiman marka fayasbiqu kadibna waxaa ka hormari oo ka dhaqi calayhi alkitaabu kitaabkii loo qoray maalintaas ayada loo qoray fa kadibna wuxuu camal falaya uu shaqaynayaa bicamali ahli naari ahlunaarka camalkooda ayuu qabanayaa fayadhuluhaa kadibna naarta ayuu gelaya ciyaada billah wain axadakum midkiina la yacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli naar ahlunaarka camalkooda ayuu qabanaya xataa maa yakuunu ilaa ay ka ahaanin baynahu isaga camalka ahlunaarka qabanaya iyo wa naarti ilaa diraacun dhulun intaanan ka ahayn fayasbiqu kadibna waxaa ka hormari ama ka dhaqi calayhi isaga alkitaabu kitaabkii fayacmalu kadibna markaasuu qabanaya oo camal falaya bicamali ahli ljanna ahlu jannada camalkooda ayuu qabanayaa oo lagu oofsanaya fayadkhuluha kadibna jannada ayuu gelaya rawahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari aa wariyay wa muslim baa wariya xadiidkan ikhwaani waa xadiid alkhawaatim khaatimada wahiya alatii aqadat madaajica saalixiin dad susuuban waxyaabaha uga cabsida badan oo runtii wax walba kaga cabsida badan salaad amay kaa tagtaa soon ama kaa tagaa zaka amay kaa tagtaa ama dikriga alla kaa tagaa qofku waxaa laga yaaba inay culays badan ku haynin qofku rabbi u jasira subxana wa tacaala ilan hawshii caafimaad waad u haysaa ama waad ku dadaalaysa aqala shay waad la imaadi laakiin khaatimadii gacantaada kuma jirta ma adoo been sheega ayay kugu imaanaysaa ma xoolo xaraan soo dhacay ama soo xaday ama soo ma adoo qof musliaman ay kugu imaanaysaa ma garan kartid xadiidka xadiid khatar ah xaqiiqatan u baahan in aad iyo aad looga tadabura qofkana uu aad ugu murga ibnu rajab ayaa wuxuu nagu yarodejinayaa caleyh raxmat markuu argagaxa iyo howlahan ay leedahay arrintan muxuu ahay in badan ka soo hadlay ee wuxuu leeyahay falkhawaatimu falkhawaatimu Eh, miiraas asawaabiq waxaad ku degtaan ood isku qalbi qaboojisaan qofka waxaa loogu khatimo waxyaabo hore oo badan oo horeeyey ayaad la imaanaya markuu waxaas badan la imaado wix iyaga ahaa ayaa marka inta loo yaro jamciya muxuu ahaa lagu tuuraa marka khawaatimta inta badan waxyaabihi hore oo isdul fuulay ayay muxuu ahaa ayay uun tig saartaa ee waxaa weeyaan qofka inuu xumaa wanaag ku jiro weligiis kadibna uun xumaan loogu khatimo aad ba u yarta waa naadir aad ba u yarta laakiin qofki inuu wanaag inuu xumaan ku jira ood xumaan siduu ugu jira wanaag loogu khatime aad bay u badanta taasaa fadliga ilahi subxana wa tacaala fiirsa qofka boqol sana konton sana afartan sana ayuu xumaan kusoo jiraya soo gaalu ahaanaya maa meesha ugu weyn kadibna wuxuu le laa ilaaha ila allah wuu islaamaya dembiga dhan waa laga wada dhaqi alislaam yajibu maa qablahu wixi dhan ba waa la tirtiraya kadibna yukhtar lahu bilkhayr fayadkhul janna laakiin dadka iyagoo wanaag ku jiray xumaan looga khatimo aad bay u yaryihiin marka arinta ayada ah waa arrin culus marka in aad iyo aad looga murga waa arrin loo baahan yahay xadiidka shanaad can ummi lmuminiina waxaa laga wariyey muminiinta hooyadood ummi cabdilaahi cabdilaahi hooyadeed hooyadeed gaar ahaan caaishata ahayd radia allahu tacala canha qaalat waxay leedahy ummi lmuminiin qaala rasuulu lah rasuulkeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalih wasalam man axdaa qofkii soo dirsiyo fii amrinaa diintanaga haadaa ee kan ah maa laysa minhu waxaanan ka mid ahayn fa huwa raddun marduudun calayh qofkaas waa lagu tuuraya waa lagu celinayaa rawaahu waxaa wariyay xadiidka albukhaariyu ayaa wariyey wa muslimu baa wariyey wa fii riwaayati riwaayaat oo limuslim usuga muxuu ahaa muslim uu leeyahay wuxuu leey nabigeena sal allahu alayh waalih wasalam man camila qofka shaqeeyo ama qabto camalan shaqa diineed abcan oo laysa aanan ahayn calayhi camalka isaga amruna amarkanaga oo annaga aanan amrin fa huwa raddun isna waa lagu celinaya saas ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidkan umilmuminiin caaisha warisay laba laiifo ayaa muxuu aan ka ishaaraya laiifada koobaad waxay tahay umi lmuminiin in muminiinta dhan ay hooy u noqoto ilah wuxuu le subxaana wa tacaala waaswaajuhu ummahaatuhum nabiga sal allahu alayh waalihi wasalam dumarka u qabay muminiinta waxay u tahay hooy ay u yihiin hooyo dhankay ugu yihiin ixtiraamka hooyo xaggey ugu yihiin weynaynta hooyo xaggey ugu yihiin inay guursan karin laakiin dhanka maxramnimada iyo dhanka xijaabka hooyo uma aha waliba way ka ijaaban ayaga waliba loo bahan ya ijaabkooda u sii adkaado marka dhankaas waa muhiim idan qofkii ummahaat almuminiin oo annaga hooyayaalkeenna qofka wax ka sheega marka wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa qof khatara wuxuu noqonayaa qof colnala ah wuxuu noqonayaa qof diinta alla shuqul aan ku dad waxaa jira khaasatan nimanka la shiicada ama raafidada waxay col aad u leeyihiin ummahaat almuminiin gaar ahaan waxay col ula sii yihiin umunaa caaishata radia allahu tacala canha ay aad colol yihiin marka in arinta ayada lagu baraarugsanaada waa muhiim tan labaad laiifada labaad ummi cabdilahi ayuu yidhi sheekha caleyh raxmat ullah annagana waxaan ogsoonnahay ummunaa caaisha radia allahu tacala canha inaynan weligeed waxba dhalin ummi cabdilaahina waa la yidhi arrinta ayada marka waxaa keenaa carabta oo aad u jeclayd inay kunyada qofka loo kunyayo magaciisa oo murtaxan in qofka looga yeera hara ma ahaan jirin mana jeclaan jirin tan labaad waxay soo naqlinayaan bacd alkutub altaarikhiya in um lmuminiin caaisha radi allahu tacala canha ardaaha ay nabigeena ka codsatay sal allahu alayh ali wasalam in cabdullahi bn zubayr oy habaryar u ahayd oo asma bint abi bakrin oo toban sano ka weyneed mxuu ahaa um lmuminiin caaisha radi allahu tacala canha ardaaha wiilka ay dhashay inaad ay mxuu aha kunyadeeda looga dhigo oo la yihahdo ummi cabdilah lianna nabigana sal allahu alayh waali wasalam waxa uu alkhaalatu bimanzilat alum liana alkhaala bimanzilat alum xadiidkan marka waa qaacida aad weyn ee diinta ka mid ah wuxuuna ku cad yahay in wax alla wixii bidca ah oo diinteenna lagu soo dirsiiyey ama lagu biiriyey inaan la aqbalaynin ayna soconaynin imaam nawowi markuu xadidkan sharxay wuxuu leeyahy hada alxadiidu mima yenbagii an yactanii an yuctanaa bixifdihi waisticmaalihi fii ibطaali اlmunkaraati wa ishaacat اlislaali bihi kadalik xadiidkan waa axaadiista wuxuu ka mid yahay aadka u haboon in in la xifdiyo lagu dadaalo oo loo isticmaalo weliba in munkaraadka iyo waxaa weeyaan bidcada in lagu ridiyo lagu radiyo in loo isticmaalo loona deliishado saas ayuu leh aleyh raxmat ullah alxadiiu asaadis xadiidka lixaad can abi cabdilaahi waxaa laga wariyey annucmaan ibnu bashiirin radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi abi cabdilaahi annucmaan ibnu bashiir samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla ayaan ka maqlay quula isagoo lah ina alxalaala xalaasha bayinun way caddahay wa ina alxaraama xaraamtana bayinun way caddahay wa baynahumaa xalaasha iyo xarantana waxaa u dhaxeeyo oo dhexda taagan umuurun arrimo oo mushtabihaatun labadaba u eg laa yaclamuhunna uusan garanaynin kaiirun in badan oo min annaasi dad ka mid ah faman ittaqaa qofka ka baqo oo iska dhowra ashubahaat waxyaabaha shubahaadka ah oo u eg xaraan xaaraanna u eg faqad istabra'a wuxuu bannaan dhigay wuxuu nadiifiyey ood banaanka dhigay lidiinihi diintiisa waa badbaadiyey iyo wacirdihi sharaftiisa ayadna waa badbaadiyey waman qofkii waqaca ku dhaca fi shubahaati shubahaadka ayaga oon sheegnay qofkii ku dhaca waqaca wuxuu ku dhacay filxaraami xaraam ayuu ku dhacay xaraam buu qofkaas laamaxaarad ku dhacaya ka raaci qof la jir ah oo la jira oo xoolo la jira ama ari ha noqda ama ha noqda wax kale ha noqdeena oo yarcaa ku raaca xoolihii oo ku dhowra ku ilaaliyo xawla alximaa meel soohin ah ama beer ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa meel kale ha noqoto meel aan la ogolayn xoolaha inay galaan meelaha qof saa u wareejiyo kale oo xoolihii halkaa ku raaca yuushika qofkaas wuxuu muxuu ahaay u dhow yahay ama khatar uu yahay an yartaca fiihi xoolihii inay meeshii uu ku daajiyo oy galaan ayuu qofka asaga muxuu ahaa ku dhacayaa weyaan alaa hooya wa ina likulli melikin qof kastoo boqora wuxuu leeyahay ximan meel uu asaga xirtay xuduud ayuu leeyahay alaa hooya wa ina ximallaahi ilaahay muxuu ah xuduudkiisa maxaarimuhu meelaha uu xarimay weeyaan alaa hooye wa ina fi ljasadi jirka waxaa ku sugan mudqa in yar gobol yar cad yar oo hilib ayaa ku sugan waa qalbigii idaa salaxat haddii ay suubato gobolka isaga hadduu suubado saluxa ama salaxa aljasadu jirka ayaa suubada kulluhu dhammaantiis wuu suubadaa wa idaa fasadat hadii ay fasaado ximintaas yarna fasada aljasadu jirkana wuu fasaadaa kulluhu dhammaantii alaa hooya wahiya iyadana alqalbu qalbiga weeyaan rawaahu lbukhaari wa muslim xadiidkan ikhwaani wuxuu ka sheekaynayaa saddex shay xalaal cad oon laalaab lahayn xaaraan cad oon shubha iyo waxba lahayn الزina muxaram الriba muxaram albeycu xalaal marka haba yaraatay aan isku darsamaynin iyo waxyaabo shubahaad ah oo dhanna xalaal u eg dhanna xaraan u eg oo dhexdhexaad ah nabigeena sala allahu alayh waali wasalam wuxuu kula dardaarmaya marka muminiinta iyo muslimiinta inay iska dhowraan mushtabihaadkaas waxyaabaha isku egeg oo xaaraan iyo xalaal aan aad ugu kala cadayn in laska ilaaliyo qofka arinta ayada ku dhamana inuu diintiisii iyo nasabkiisii iyo sharaftiisii inuu badbaadiyey laakiin qofka shubahaadkaas ku dhaca wuxuu la tooyahay marka qof xoolo ku daajina meel muxuu ahaa la xirtay oo dad u xiran kadibna haddii ari waa taqaanaan haddii tusaalahaan meel beer ah oo salagyar ku xiran aad ari muxuu aha kudul wareejis meelaha kalena ay abaar tahay laa shaka arigi meeshuu ku xaroonaya wuuna gelaya mar aad yara qaylusatay mar aad muxuu ahay ifbax u baxday mar aad muxuu ahaa qof kula hadlay wahaakada mar adiga mashuuhi binaadam il ilma dhowrta kadibna waa xoolihii meeshu ay galayaan dhib baad kala kulmaysaa waa sidaasoo kale qofka marka shubahaadka faraha la galo oo shubahaadkaas shaqada ka dhigto khatar waxa uu yahay inuu mxuu ahaa ku dhaca xaaraanta inuu xaaraanta ku dhaca marka in laiska dhowra ayuu nabigan amra sal allahu aleyh waali wasalam salafka waxay aad iyo aad ugu digi jireen qofka inuu shubahaadkaas dhexgalo mid ayaga ka mid ah wuxuu leeyahay qofkii meel tuhmo istaago meel tuhmo qofku istaaga yuusan ku eedaynin qof inuu mxuu ah si xun ugu hadlo ood wax xun ood ka sheega yuusan ku eedaynin nabigeenana sala allahu alayh waalihi wasalam tatbiiq camali ah amaba ficil ahaan ayuuna arrintaa u sameeyey habeen habeenada ka mid ah isagoo mxuuah masjidka jooga muctakif ayaa dumarkiisa mid ka mid ay ah u timid soo booqatay nabigeena sal allahu aleh waalihi wasalam markay soo booqatay kadibna nabigu uu sagootiyey karamkiisa iyo sharaftiisa ay ka mid ahay sal allahu aleh waalihi waslm iyo raxmadiisa u sagootiyey albaabka masjidka dhankiisa kaloo la yara istaagay kadibna laba saxaabadii ka mid a ah soo mareen way garteen inuu nabiga yahay sal allahu aleh ali wasalam oy qof dumar la taagan tahay kadibna fa asraca degdeg baa galay marka waa isdejiyeen xoguhu way ka yar nabiga xaasle qof dumar la taagan degdeg baa yara galay iyagoo ka xishoona nabiga sal ll slam xaraj iyo culays inuu dareemo amaba dee mxuu aha ixtiraam ay ixtiraamaan inay nabiga sal slm isku gabaal xagga ay mareen way degdeg bay u mareen meeshii marka nabig wuxuu yidhi calaa rislikuma inahaa safiya war tartiiba tartiibsada qofta ila taagan qof kale maaha waa safiyo taqaaneen waa xaaskaydii intaas nabigana sal allahu alay ali waslm wuxuu ka baqayaa in uu istaago makaana ariyab watuham walxadiid walaqaawiil marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu shubahdaas aad uga fogaado weeyaan xadiidka toddobaad can abi ruqayata ruqaya aabbaheed waxaa laga wariyey tamiim ibnu aws daariy radia allahu tacala canhu ana nabiya nabigana sala allahu alayh alih wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeen addiinu diinta annasixatu nasixa weeyaan addiinu diinta annasixatu waa nasixa qulnaa waxaan idhi liman nabi allow yay diinta nasixa u tahay qaala wuxuu yidhi lilaahi ilaahay bay nasixa u tahay iyo walikitaabihi kitaabka alle ayay nasixa u tahay iyo walirasuulihi rasuulkiisa ayay nasixa u tahay iyo waliaimati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda ayay nasixa u tahay madaxdooda weeyaan aimada iyo caamatihim guud ahaantood ama dhammaantood ay nasiixa u tahay saasuu nabigeena sal allahu alayh ali wasalam nasiixada ay allu tahay waxaa weeyaan in alla keligii la caabudo ay mxuu ahaa ay diinta alla faraysaa walaa yushrak macahu axad wahuwa nasxu lilahi caza wajal in alloo naseexay taa weeyaan tan kale nabigeena kitaabka kitaabaha ama kutubta in kitaabka alla la rumeeyo oo la raaca oo la xifdiyo oo la aqriyo oo la fahmo oo lagu camal fala oo loo xuguntama diinta alla faraysa nasiixay u tahay kitaabka alle kadalika rasuulkiisa nabiga sal allahu alيh ali wasalam in la raaca in la aeeca litucairuuhu lituwaqiruuhu nacam watuwaqiruuhu watusabixuuhu sabixuuda marka ma nabiga ay racsanta maya litucairuuhu watuwaqiruuhu intaas nabiga askale in dambana rabbi baa iskale wa tacaala marka nabiga in la ixtiraamo nabiga in lagu saliyo nabiga in la raaco nabiga calayhi salaatu wasalaam in la difaaco taana waxay u tahay nasiixa nabigana sal l slm nasiixadan waxaana fartay diinteenna kadalika a'imat almuslimiin in la ateeca fii hayri macsiyat illah caza wajal ilahay caasinimadiis waxaan ahayn in warkooda la dhegaysto qofkii madax ah ama muxuu ahaa meel yar madaxa nooga noqdo ama meel sala nooga noqdo in amarkiisa la aeeco macsiyada all waxaan ahayn lagu ateeca ayadna nasiixay u tahay kadalika muslimiintao dhan in loo naseexayo nabigeena sal allahu alيh alih wasalam wuxuu kula ballami jiray saxaabadiisa wanusxu likulli muslim qayb ka mid ah inay u naseexayaan qof kastoo muslima marka xuquuqda qofka muminka waxaa ka mid ah lix aad taqaanaan sinaba kuma dhacayaan ilaa bilkufr waa isku xanaaqnay wuu idulmiyey isku qoloma nihin cuqdadaa naga dhexaysa siyaasadaa naga dhexaysa xuquuqdaa kuma dhacaysa fikir baan ku kala duwannahay kuma dhacaysa xuquuqdaas xuquuqda ayada in la ilaaliyo weyaan waa salaamtii raddu salaamkii hadduu ku yaroo la ajiibo hadduu hindisho yidhaahdo oo muxuu aha loo duceeyo tashmiid loo sameeyo haddii uu geeriyoodo oo muxuua la duuga oo janaazada la raaca haddii uu bukado oo muxuua la booqdo xuquuqdaas kuma dhacayso waa necbahay isku dhan uma jeedno kuma dhacayso xuquuqdaas nasiixaday ka mid tahay marka diinta xadiidka sideedaad rawaahu muslim xadidka imaam muslim ayaa wariyey xadiidka sideedaad n cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waslm cbdullahi bn cumar waan ka hadalnay aan ishaarnay ana rasuula اllahi sala اllah alay slm nabigeena qaala wuxuu yidhi umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo dadka inaan la dagaalamo ayaa lii faray xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo inuusan jirin allah mooyane wa ana muxamadan nabi muxamedna sala اllahu alayh waslem rasuulullah rasuulka all iyo adeega alle inuu yahay ilaa ay ka qirayaan waa qodobka koobaad wa yuqiimu salaata salaada ilaa ay ka ogayaan wa yu'tu zakaata zakada ay ka dhiibayaan o ay ka bixinayaan ayaa lii faray inaan la dagaalamo dadka waa gaalada abcan umirtu an uqaatila annaas faidaa facaluu dalika intaa haddii ay sameeyaan oy shahaadadii qiraan alle nabigana sal allah alay slm nabinimo ay u qiraan salaadii ay mxua ogaan zakadan ay bixiyaan faidaa facaluu dalik haddii arrinta ay sameeyaan casamuu waxay iga dhowreen oo iga ilaaliyeen minii aniga waxay iga dhowreen dimaa'ahum dhiigooda iga dhowrteen iyo wa amwaalahum maalkoodana iga ilaashadeen ilaa bixaqi lislaami islaamka sharaa'icdiisa mooyaane xaqi islaamka waa haraaic abaan xaqi islaamka sharaa'icdiisa weyaan wa xisaabtoodana cala allahi ilaahay ayay ahaatay oo allah la xisaabtama maa calayka min xisaabihim min shay marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa qofka haddii atawxiid laga helo salaad laga helo zake laga helo dhiiggiisu inuu muxaram yahay oon la bannaysan karin nabigeena markuu geeriyooday sala allahu alayh waalihi wasalam dad badan baa ridoobay oo islaamnimada ka noqday dad badanna zakaday diideen kadibna khilaafadii waxaa gacanta ku haayo abubakar shicaarkiisii calaamaday u watana oo u taaganna maxay tahay ayanqusu diinu wa ana xay ma diintaanaa hoos u dhicaanoo taagan oo nool taasaa u ahayd shicaar iyo astaan u ahayd radia allahu tacala canhu ardaa kadibna wuxuu yidhi qof kasta oo ridooba waa la dagaalamaya kadalika qof kasta oo zakada diidana waa la dagaalamaya cumar iyo rag badan oo muxua saxaabada raggooda odayaasha ahaa ayaa u yimid see dadku ula dagaalamaysa iyagoo laa ilaha illa yir xadiidkan eh, macnaha ambaarsan ayuu soo dariishaday radia allahu tacala canhu arda faina azakaata ukht asala marka xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo caddaynaa in diintan ay diin mutakaamil tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan marka kaafadaas ayuu xadiidkan mxuu ah caddaynaya weyaan xadiidka marka waxaa wariya rawaahu imaam albukhari wa muslim xadiidka sagaaladaa u dambeeyo ashirkeena majliska insha allah caza wajal can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibn sakhri dawsi radia allahu tacala canhu xadiidka abi hureyre ayaa wariyey abi hureyrena marka waa la wada yaqaanaa magaca isaga ah abihir yanyuur ayaa muxua looga eh, laqbeeya laqabkaas loo raaciyaa ama eh, loo raaciyaa naanayskaas loo raaciyaa eh, habka loo raacina taqriiban warar badan baa ku jira Eh, waxaa muhiim marka inaan ogaano inuu magacyo badan leeyahay laisku khilaafay oo magaca raad cabdiraxmaan waa magaca raajixa ibnu sakri laakiin magacyo badan buu leeyahay oo maga saas baa la yihahda magaca kan kale weyaan haakada tan koobaad taas weyaan maxaa yeelay waxaa ka qaalib noqday oo la wareega magaciisi lumiyey abu hurayra magacaas ayaa la tagay magaciisi marka marka nin walba magaca gooni ah ayuu u yaqaanay laakiin sida raajix ah in la yidhaha cbdiraxmaan ibnu sakr addawsi ayaa raajix ah. midda labaadna waa ninka axaadiista hadda aan hay gacanta ku hayno axaadiista gacanta lagu hayo ninka ugu xadiidka badan waa nabigeena sal allahu aleyh waali waslm oo axaadiista nabiga inta hadda aan hayno oodna soo gaartay waa ninka ugu xadiidka badan marka tan saddexaad oo muhiimka ah acdaau اsunna wاlxadiid rakazuu calaa ramyihi min qowsin waaxid inta sunnada nabigeena sal allahu aleyh waali wasalam colka laah ama ha noqdeena niminka la yihahdo raafidada ama shiicada ama ha noqdeena niminka la yihahdo mustashriqiinta waa dad gaalo ah oo islaamka barto kadibna islaamka barashada u barnaan ay tahay islaamka inay ku duraan aqoontaas ayada u barta ayaa la yidhaha mustashriqiin labadaa guruub iyo wix muxuu ahaa la halmaalaba aad bay runtii inay duraan abu hurayra radi allahu tacala anu ardaa isu biirsadeen lakiin waxba kama ay tarin can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan bin sakhri dawsi radia allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuul kale ayaan ka maqlay yaquula isagoo lah maa nahaytukum wixii idinka reebo maa nahaytukum wixii aan idinka reebo canhu isaga xaggiisa aan idinka reebo fajtanibuuhu ka fogaada ha u dhowaanina wax alla wixii la diido oo la yidhahdo waxaas lama ogola ka fogaadu nabiga sal allahu aleh wasalam istitna ma laha ka fogaada wamaa amartukum wixi aan idin farana oon sameey idin dhahana fatuu minhu kala imaada ma staactum intii aad awoodaan kala imaada saasuu nabigeen sal alla aleh wasalam shayga ama waa ma'muur ama waa manhi in lagu faro ama lagaa reebo shayga lagu faray waxaa lagu yidhi intaad ka awood kale imow tusaale ahaan salaaddii baana la faray salaaddii waxaa la yidhi haddii aad awoodid asalka waa inaad istaagto qiyaamkii oo kale tusaale ahaan waad awoodi weyday fadhigii aad ku tukanaysaa faqaacidan fadhigii waad awoodi weyday waa ma'muur kadibna amarka asagaa waxaad u wareegaysaa inaad jif ku tukato ood ishaato hakada marka hay hadduu hayga hadduu amar yahay qofku wuxuu kala imaanayaa intuu ka awooda kala imaanaya macnaheeda ma ahan in wax la rida ay jirto saas ma aha laakiin meesha xaraj hadduu yimaado culays hadduu yimaado waxaa weeyaan addiinu yusrun yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintan xaraj iyo culays iyo dhibaato maaha waa diin fudud marka qofka marka haddii wax la fara wixii intaad ka awoodo kala imaanaya iyo siduu awoodo ula imaanaya haddii laakiin wax laiska reebo ayada khiyaar iyo joys ma laha fajtanibuu ka fogaadaay ha u dhowaanina ha ag istaagina saasuu nabigeen le sal allahu alayh waalih wasalam kadibna nabiga wuxuu leeyahay fainamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey waxaa halaagay karatu masaailihim su-aal badni waxaa maxay yihiin waxaa maxaa loola jeedaa saa maxay tahay dad waxay ahayn imtixaaman oo aada u suaalo badan wa kadalika waxaa halaagay wakhtilaafuhum khilaafka iyo ka hor imaadka ay ka hor imaanayeen oy diidaayeen oy dabamaraayeen calaa ambiyaaihim nabayaalkooda ay muxuu ahay dabamaraayeen laba cilo oo aad u weyn bay muxuu lahayn dadka idinka horreeyey oo lagu halaagay oo halaag ku tan koobaad su-aal badni yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashaain tubda lakum su-aal badni ayaa lagu imtixaamay waad garanaysaan markii la yidhi baqaradii ama neefkii looda ahaa reer bani israa'iil idbaxuu baqara markii baqaradii iyo neefkii looda aha laga dalbay inta su-aaloy la imaadeen maa hiya maa lownuhaa yani boqol su-aalood oo kala duwan oon loo baahnayn ayay la imaadeen haddii ay ka gawrici ah lahaayeenna horay unba hawsh ka toosi lahayd kadalika qolyihii nabi ciise calayhi salaam maa'idadii ixraaradii cirki loogu soo ridaayey su-aalaha inta la ay weydiinayan bal arag su-aalo aad tiro badan ayay weydiinayaan marka su-aal waa imtixaan tan labaad su-aal hala taallo kadibna wixii la farayna ma fartoomayaan khilaaf iyo ka imaad iyo qajajac waxaasaa lagu halaagay arinta ayada markuu nabigeena sal allahu alayh ali wasalam soo naqlina inuu qiso inuu noo faalloona ma ahan weriye ahaan amaba ma ahan baabkaas ma ahan wuxuu nooga digayaa laba shay su-aal macnaaan ku dhisnayn oo tiro badan taas nabigeena nudeeda sal allahu alayh ali wasalam tan labaadna in sunnada nabigeena sala allahu alayh ali wasalam la khilaafana waa noo diidaya marka labadaas marka qodob ayuu xadiidka caddaynayaa haddii wax la fartooma wix laga awoodo iyo sidii loo awood loola imaado arrinta ayada inaan ugu xambaarin in la fududaysto waxyaabo badan waxaa laga yaabaa qofka shayga mashaqada la yidhaahdo shayga mashaqada la yihahdo cibaadada la socdo tusaalahaan salaada fajir oo kale tuugo ayaa yaro jirto mararka qaar soobaawa la dhaha wax kale ku magacaabo ama baqdin yara jirto waxaa laga yaabaa saas oo kale qabow baa jiri kara mararka qaar dhiiqooyin waxbaa yara jira qofka inuu yihahdo waxaan waa dhib faatuu minhu ma statactum baa la yidhi wabitaali marka maba awoodo in masjid iyo halkaas aad taas maaha macnaheeda noocaas maahan yaan loo fahmin mashaqadaas yasiirka ah ma ridaysa muxuu ahay waxyaabihii ma'muurka ahaa laakiin mashaqada culus weeyaan oo qofka marad safar iyo wix la mid ah oo culays ah ayaa loola jeedaa weyaan kadalika haddii shay marka lagaa reebana sidiisaba iskaga faraha kala bax albaabkaas iska xir marka xadiidkaas waa majliska labaad ee majaalistii sharaxa iyo akhrinta alarbacuun annawawiya limaam اnawowi caleyh raxmat اllah marka intaasaan kusoo koobaya hada wallah aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih mustafa